bismi illaah kanuu laakiin iga fogeynayaa alxamdu lilah wالsalaaةu waلsalaamu عalى rasuuli اllahi ama bacd acuudu biاllahi min الshayطaan الrajim bismi اllahi الرaxman الraxim يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم تولوهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون بالله من الشيطان الرجيم الأخلاء بعضهم يوم يومئذ عدو لبعض إلا المتقون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي lowlا أn hadاna الlah ilaahay subxaanaه wa taعaalى waxaan ka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 daayo inay adduunkan baaqi ku ahaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnadiisaas qur'aanka kariimka ayuu ilaahay ku tilmaamay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina in makannaahum fi اlardi aqaamuu الصalaata wa aatow الzakaata wa amaruu biاlmacruufi wa nahow can اlmunkari walilahi caaqibaة اlumuur ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay aayadda ka hor wacada allahu aladiina aamanuu minkum wa camiluu الصaalixaati layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a aayadahaas waxaan ka fahmaynaa ilaahay wuxuu ballan ku qaaday ballan wuxuu ku qaaday kuwa ilaahay rumeeyey ee idinka mida ah, ee ilaahay u hoggaansamay ee ilaahay kitaabkiisa u hoggaansamay ee sunnadiisa u hoggaansamay ee wixii kaloo baatil ahaa iska tuuray ee aan eegin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala weli ka dhigtay layastakhlifannahum fi lardi dhulka iyaga ayuu madax uga dhigayaa adduunka iyaga ayuu madax uga dhigayaa lanno adduunka ilaahay baa leh bani aadamkan ayuuna ilaahay ugu talagalay inuu khaliifo ka noqdo inii jaacilun fi اlardi khaliifa waxaa madax ka noqonaya ibnu aadam ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala sheegay marka ibni aadamkaas wuxuu ka sii xulanayaa kuwa idinka ilaahay rumeeyey oo idinka mid ah ilan kuwa aan ilaahay rumaynin baa baa ka mid noqonaya ibni aadamkan marka dhulkana iyaguu dejinayaa oo madaxtinimadiisa u dhiibayaa dhulka madaxtinimadiisa layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim waa sunno socoto waaye mar walba qaanuunkaas wuu jiraa walayumakinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulka ugu makininayaa diintaada uu raallida uga noqday ah. walaa yubadilannahum min bacdi khawfihim amnaa nabadgeliyo buuxdana ilaahay waa siinaya iyo deganaan iyo xasilooni buu dhulka ilaahay ku siinayaa waa ballan ilaahay wey wacad allahu waa aayadda ku hormartay laakiin shardigu muxuu yahay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay'a waa inay anigay caabudaan oo aanay ii sharig taasaa shardiya dabcan kelimatu laa ilaaha ila allah weeye in si buuxda loo qaato oo laa ilaaha ila allah laa ilaaha iyo ila allah nafyi iyo ihbaat bay ka kooban tahay shahaadada towxiidku inaad marka hore anfiso oo diiddo oo nacdo waxa aalihada sheeganaya baatilka ku sheeganaya oo dhan wax ilaahay ma jiro oo xaq ah ma jiro ila allah kadibna aad sugto ilaahay keliya u sugto oo isaga u hoggaansanto isaga qaanuunkiisa qaadato isaga sharcigiisa qaadato kelimada tawxiidku sidaas wey shardi taasaa u ah waxa kaloo dhan markaasi ka farcamayaan aayadda kale ku tilmaaman tahay aladiina in makkannaahum fi lardi markaanu dhulka u makinno maxaa laga rabaa afar arrimooda ugu weyn aqaamu salaata salaaday xoojiyaan way weyneeyaan wakhtigeeda oogiddeeda isu amarkeeda fulinteeda hirgelinteeda adkaynteeda xoojinteeda ayay xoojiyaan oo amraan maadaamay xukunkii haystaan waxaa la rabaa inay salaada xoojiyaan aqaamuu wa waaatow zakaata zakadiina waa bixiyaan oo miskiinka iyo faqiirka kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u qoray ayaa xaqii ilaahay u qoray la siiyaa dadkan waa la isku imtixaamay waamaruu bilmacruufi wanahaw can ilmunkar wanaagay faraan xumaantana waa reebaan xumaan oo dhan walfawaaxish kullaha way reebaan marka walaalayaal ballantaas baa ilaahay dowladaha u qaaday iyo ummadaha sunnadaasaa socota markaa meeshii laga helo dadkaasu inay ilaahay caabudaan salaada ogaan eh, maxaan kuusha sakada bixiyaan munkar oo dhan wixii ilaahay munkar uu ku tilmaamay iyo nebigiisa calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran nebiguna calayhi salatu wasalaam uu yidhi falyugayiruu biyadihi dowladuhu iyo dadka awoodda leh gacantay ku beddelaan maba sugaan aragtiba ka dhexaysa munkar iyo iyaga munkar meeshii lagu sheego horay bay ka beddelaan way tirtiraan way tirtiraan way dabar gooyaan saasaa laga rabaa weeye macnaha haddii ay rabaan in dowladnimada iyo nabadgelyada iyo tamkiinka dhulka u jiro marka reer andalus sida dowladihii kale oo shalayba maaragtay taariikhda muxaadaraadka kale aad ku maqlayseen intaasoo dowladoodu isbedelay dowladaha waxay ku jiraan inta ay intaas shuruuddaas fulinayaan markay fulin waayaan way tegayaan ilaahayna ma dulmina iyagaa isdulmiyey iyagaa isdulmiyey tusaalayaal yaryar baan soo qaadanaynaa marka in sha allahu tacaala andalus ku saabsan maanta waxyaalaha kale kama hadlaayo waxaan sheegnay muslimiinta markii ay yacni e, guulaysanayeen waxay ku guulaysteen jihaadku ay oogaan oo gaalada iska difaacaan dhulkooda iyo diintooda rabta inay baabi'iso inay iska difaacaan oo ka hortagaan oo u taagnaadaan difaaca idan diintan waxaa lagu ilaaliyaa jihaadka waa lagu difaacaa waa lagu fidiyaa waa lagu ilaaliyaa dowladdu waxay leedahay dhinacyo kala duwan diintan waa diin loogu talagalay adduunka oo dhan inay hogaamiso oo ka taliso qaybtii cibaadaday leedahay waa salaadii iyo soonkii iyo ya salaatuleylkii iyo tahajudkii iyo cibaadaadkii iyo adkaartii iyo halkaas waa adiga iyo siladii ruuxiyadaadii sidaa u dhisi lahayd oo ilaahay ugu xiri lahayd oo ugu hoggaansami lahayd adigay taasu khaas kuu tahay waxaa ka mida qaybtii iqtisaadka ama maaliga ama economiga oo ah zakadu ay asal u tahay oo rukniga labaad bacda shahaadateyn rukniga saddexaada salaada kadib zakadii waxa weeye xoolihii baa dadka shaqaystayna laga qaadaya qayb ka mida wax yar boqolkiiba boqolkii shilin laba shilin iyo bar taqriiban rubculcushur waay ya baa laga qaadaya kunkii shan iyo labaatan shilin baa laga qaadaya kun shilin shan iyo labaatan shilin kun dollar shan iyo labaatan dollar maxay tahay shan iyo labaatan dollar laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogyahay haddii shan iyo labaatanka dollar kunka dollar ummadda islaamku sida ay tahay ay u bixiyaan faqiir oo dhan way ku filan tahay way daboolaysaa baahidiisa qofba qof baa qof baahiya lama arka qaybtii dhaqaalaha weeye baacii iyo mushtarigii oo zakadan ay ka imaanayso <clears throat> mushtarkii waa xalla allahu albayca waxarama aribaa xalaalku suuqa ku kala iibsada iyadoon aanu jirin hoosgelis been khiyaano ammaano dar isdabamarin iyadoo suuqa aanay kii jirin man hashanaa falaysa mina cidduu doon ha noqdo ama cimaamad ha xirnaado ama negtay ha xirnaado isku mid wey marka taasuna waa qaybtii maaliga qaybtii difaaca iyo diinta u dagaalankeediina waa jihaadka intaasoo qur-aanka marka way ku jiraan wayna wada socdaan dowladaha islaamka markaa waxaa la rabaa si ay u nagaadaan dhulka adduunkana uga taliyaan saddexda iyo axkaamtii kaleo shareecada oo dhan waa inay isdhinac socotaan <clears throat> markay ka tageen reer andalus markii hore ay furanayeen saan sheegnay yacni ariif ibni malik waxaa u horreysay yacni markii ugu horraysay oo lagu fikirayay sagaashan iyo kowdii baa la bilaabay hijriyada sagaashan iyo kowdii muusa ibnu nusayr wuxuu idinka dalbaday khaliifada oo jooga dimashq alwaliid ibn cabdilmalik in loo ogolaado inuu dhanka kale oo yurub u tallaabo khaliifadu waa diiday wuxuu yidhi badda dadka ha ku halaagin ciidamada muslimiinta badda ha ku halaagin ilan bad baa udhexaysa dhinaca morocco buu joogaa ama maqhrib dhinaca kalena waa sbain jasiiraddeeda marka ha ku halaagine saraaya yaryar ciidamo yaryar oo goosana dirdir dir buu yidhi marka markii u horreysay sariye waxaa la diray nin la yidhaahdo ariif ibnu malik markii ku xigtay sanadkii ku xigay sagaashan iyo labadii waxaa la diray nin la yidhaahdo taariq ibnu ziyaad ciidan uu hogaaminaayo ciidankaas xoogaa wuu badnaa ilaa toddoba kun buu ahaa kii hore sariyo yar buu ahaa dabcan boqorkii gaalada markuu arrinkaa maqlay aad buu ciidamo badan u soo xashidiyey la yidhaahdo soddon kun afartan kun boqol kun qaarkood way ku qadaraan toddobadaa kun oo uu wato taariq ibnu ziyaad ayay isheleen wayna ka adkaadeen oo muslimiintii baa adkaatay halkaas bayna ka bilaabto waa saddex eh, labiiyo sagaashankii bilowgeedii sidaasaa andalus lagu soo galay waxyaalaha cibrada ahoo la sheego waxaa la sheegaa mar walba khiyaanada maaragtay iyo furqada gaal iyo muslimba way jebisaa gaal iyo muslimba way jebisaa waa sunno ilaahiya ah. yaa walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu marka tafaruq waxaa la yidhahdaa dhinaca gaalada waxyaalaha jebiyey waxaa ka mid ahaa oo dhulkooda lagu qabsaday labada boqorrada ilmo adeerta ahaa baa iskhilaafay saasay sheegtaa masaadirta qaarkeed taariikhda ah mid ka mid ah baa wuxuu soo aaday xagga muslimiinta usoo dhuntay oo caraysan wuxuu yidhi doonyo iyo meelaha ay ka dabacsan yihiin dhan waa idinku caawinayaa muslimiintii buu rabaa inuu ku caawiyo wuxuuna ku dilayaa kaas kaleeto oo ay e, qaraabadii yihiin oo gaalka ah oo boqorka ah buu ku xumaynayaa muslimiintu way ka faa'iidaysteen inuu indho u noqdo meelaha qaarkood uu maaragtay uu tusiyo waxay ku tusinaysaa shu'mu اlikhtilaaf markii dambe calaamaddii way soo wareegtay oo waxay noqotay muslimiintu inay ku jabaan muslimiinta qaarkood inay gaalada u tagaan oo ilmo adeertood usoo kaxaystaan taariikhdu mar walba oo ay sidaas dhacdo sidii shalay xataa qudus laydinka warramaya labada ninoo ilmo adeerka ahaa iyo labadii wiilo nimoo walaalaha ahaa baa qudus faraha ka bixiyey maxaa yaale mid baa gaalada u tegey oo kaalmo soo weydiistay soomaaliya waxay faraha kaga baxday qabaa'il soomaaliya oo intay baxeen qabaa'il kaleo soomaaliya gaalo usoo kaalmaystay inay ku soo duulaan been idinkama sheegayo dhallinyaraa laga yaabaa dadka meesha fadhiya inay yihiin qabiilada soomaalidu markay iyaga dhexdooda dirireen ayay xabashi u galeen oo nasaaro ah qaarkood qaarka kale si ay ugu soo duulaan oo yidhaahdaan dawladdan uga qabsanaynaa dawladna may qabsan kuwii horena may qabsan kuwii dambena may qabsan waana sidaa dhaqanka taariikhdu ay tahay <clears throat> wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu hum aalimiin ilaahay ma dulmin laakiin iyagaa daalimiin ahaa laakiin waxaa nacasnimo ah in sunnadaas lagu socdo haliyeynimo loo maleeyo in gaalada lagu soo kaalmaysto haddadan iyadoo xaaladan u dhacaysa aad aragteen falastiin waxa ku dhacaya dad falastiiniyiina baa indho u noqda yuhuudda oo yuhuudda u soo jaasuusa ghaza iyo difa qarbiya laanta galbeed falastiiniyiin ah marka mar walba adduunka iyo taariikhda way ku jirtaa dad naftoodu daciif tahay munaafaqnimo ama adduunyo ama wax ay raadinayaan ay jirto oo kala weyn diinta iyo walaaltinimada wax ka weynina ma jiraan diinta iyo walaaltinimadeeda inama almu'minuuna ikhwatun hadduu ku dilo walaalkaa weli waa walaalkaa qur'aan kariimkaa buu ilaahay ku sheegay kan qofka dilay faman cufiya lahu min akhiihi shayءun wain طaa'ifataani min almu'miniina qtataluu dagaal baa wax ugu xun wax la sameeya nafta la iska gooyo labadaba mu'miniin buu ku sheegayaa waa muslimiin diriray waxbay ku dirireen adduunyay ku dirireen waxbay ku dirireen lama ogola laakiin xadka inay tallaabaan lama ogola lama ogola xadka inay tallaabaan kii kan dilay ee xadka lagu lahaa buu ilaahay wuxuu leeyahy qisaasta lagu lahaa aayadda qisaasta faman cufiya lahu min akhiihi shay-un kii wax dilay oo walaalkiis walaalkiis waa kuma walaalkiis waa kii dhintay oo uu dilay weeye waa walaalkiis stil diinta walaal bay ku yihi ilamay gaaloobine hadday cafiyaan marka dee qisaastii waa laga daynayaa awliyadi awliyaa damki dadkii dhiiggiisa lahaa marka sunnadaas ay muslimiintu markay jebiyeen ayaa laga adkaaday waxaa kaloo laga adkaaday markii ay adduunyada jeclaysteen oo ku qamaameen markaasaa gaaladii ka adkaatay arrintaasu qayb horay leedahay ilaahay waa noo caddeeyey suuratu alcimraan muslimiintu uxud maxay ku jabeen muslimiintu uxud waxay ku jabeen qaar ka mida saxaabadii nebiga calayh slat salaam ilaalada u diray buurta uxud aada hadda tagtaan ood aragtaan markaad cimrada ama xajka tagtaan ayaa amarkii nebiga alay slat slam khilaafay iyagoo doonaya khanaa'imtii yani adduunyadii inay wax ka wax ka qaataan markii gaaladii la jebiyey gaaladii waa soo rogaal celisay halkaas ay ku jabeen sanadku markuu ahaa sanadku markuu ahaa boqol afar iyo toban hijiriya goormaa la qabsaday goormaa la qabsaday andalus waxaan idhi sagaashan iyo saddexdii waa toddobiiyo toban sano kadib wakhtigii imaarada amiiradu ay xukumi jireen weeye intaan duweylaadka yaryar loo gudbin oo ay xoog badnayd dagaalada ugu macruufsan ee ka dhacay koonfurta faransiiska iyagoo muslimiintu halkaa maraya ya ayaa waxaa dhacay dagaal meeshaas ka dhacay goobtaas waxaa la yidhaahdaa eh, lugada carabiga balaato shuhadaa baa la yidhahda meesha shuhadada ay ku dhinteen gaaladu waxay dhahaan the battle of tours ama macrakatu buate faransiiska saasay dhahaan battle de buate meesha magaalada ay ka dhacda agteeda la dhaha macrakadaas waxay dhacday bishii ramadaan sanadkii boqol afar iyo toban <clears throat> muslimiintana si xun baa loogu jebiyey oo laga soo celiyey faransiiska iyo koonfurtiisa sababtuna waxay ahayd goobtaas markii dagaalku ka dhacay waxay muslimiintu xambaarsanaayeen oy wadeen xoolo aad u fara badan oo dahabow fida maxaa kuu sheegaa wax culus oo khanaa'im ah ayay wateen oo ay soo khaniimaysteen mararkii hore dagaaladii hore khanaa'imtaasoo ay ku raran yihiin meel dambe ayay geeyeen dad bay u sameeyeen ilaalo ah oo askar ah dagaalkii baa la galay markii dagaalkii dhanaanaaday oo gaaladii la jebin rabo oo ay sii cararayaan baa ninkii gaalka <clears throat> gaalada hogaaminaya wuxuu yidhi ciidan yar oo dhabar gadaal intuu ka diray buu wuxuu yidhi dab sura khanaa'imtooda xoolahooda gadaal yaalla markaasay maqancakada ka soo yaaci doonaane sidii baa dhacday dhowr qof buu diray dab baa la geliyey meeshii la suray askartii dhammayd markay arkeen intoodii badnayd qanaa'imtoodii xoolahaygii xoolahaygii baa gubtay dahabkaygii baa gubtay khasnadihii baa iga gubtay gadaal bay dagaalka uga soo baxeen muslimiintii waa la jebiyey qaa'idkiina waa ku dhibtay cabdiraxmaan alhaafiqi eh, raximahullah meeshuu ku dhintay eh, shuhado badanna meeshay ku dhinteen muslimiintana dib baa loo soo celiyey taasu waxay ahayd mid afar boqoloo sano kadib taqriiban waxaa dhacday waktigii duwaylaat awaa'if qayb ka mida macraka la yidhaahdo azallaaqa ah ayaa ka dhacday <clears throat> dagaalkaasi wuxuu dhacay afar boqol toddobaatan iyo sagaalkii bishii rajab ayuu dhacay sababtu waxay ahayd nimankii muslimiinta markay bilaabeen inay jisiye siiyaan gaalada ayaa maalintii dambe gaalkii wuxuu soo diray xaaskiisa oo uur leh iyo niman eh, uu soo diray rasul ah warqad buu usoo dhiibey nin la yidhahdo muctamed ibni cabaad oo xukaamtii ishbiliya magaalo la yidhaahdo ka mid ah ayuu usoo diray ninkaasuna waa dadka aan sheegaynay oo xataa qasrigiisa yacni in la goglo cuud iyo sacfaraan iyo ward iyo eh, yani maarata sida loogu ciyaaro xoolaha jihaadkiina aan lagu jirin oo gaaladii jizye la siiyo qusuur waaweynna la dhisto marka wuxuu yidhi nimankii xidigay xidigayn jiray baa waxay yidhaahdeen gaalkii ku yidhahdeen boqorka xaaskaagu waa inay ku dhasho masjidka weyn ee magaaladaas ku yaalla dhexdiisa waa inay ku dhasho kiniisad bay ahaan jirtay waxay rabaan muslimiinta inay dullaystaan waa loo yimi waxaa la yidhi gabadhanna waxay ku dhalaysaa masjidka dhexdiisa gaalada oo boqorka soo diray lacagtii jisyada ahaydna waa lagaa rabaa ninkii xoogaa waxaa gartay gashay ficila gashay xamiya qaaday bahal oo bahashan khadka oo lagu qoro dawaada la yidhaahdo ayaa hortiisa taalay oo maarabalka ama dhagaxan marmarka ah ka samaysan intuu bahashii qaaday buu ninkii madaxa kaga dhiftay waxaa bash ninkii madaxii maskaxdii bannaanka kusoo daadatay waa askartii lasoo diray waa raggii lasoo diray oo qaadayay lacagta jizyada kadibna nimankii kalena wuxuu yidhi hala dilo hal nin buu ka reebay wuxuu yidhi orod ku noqo boqorka u sheeg gabadhaana celi dagaal buu iclaaniyey moogtahay dagaal buu iclaaniyey xar buu iclaaniyey laakiin awooddeedii ma leeyahay ciidan uma diyaarsanaa nin ciidan diyaarsaday maaha oo raganimo diyaarsaday maaha waana waxaa hadda dowladaha islaamka yacni soomaalida iyo kheyrkeedba lagu gelaayo waxa weeye dowladaheedaas iyo nidaamyadeedaas kama shaqeeyaan marka horeba inay amniga xojiyaan oo dadka nabadgelyadiisa xejiyaan sidii nebigu calayhi salatu salaam madiine markuu yimi sanadkii u horreeyaba nabadgelyadii magaalada uu isagu gacanta ku qabtay yuhuud baa joogay gaalaa joogtay munaafiqiin baa joogay cadalika nebiga calayh salatu salaam iyo asxaabtiisu gacantay ku qabteen amniga iyo nabadgelyada iyo difaaca magaalada nin aan magaaladiisa iyo dalkiisa difaaci karina madax ma aha waxna ma xukumo wux uu yahay ba iyo ta'na ma jirto haba yaraan ninkii marka saas markay ku dhacday waxaa la yidhi waayahay gaalkii hadduu kugu soo duulayaa maaad maxaad isku difaacaysaa kuwan kalena kuma soo gurmanayaan waa la yaqaanaa wuxuu yidhi marka walaalaheen dhinacaas eh, jira eh, maqrib oo morocco jooga dawlad muraabitiin la yidhaahdaa markaa ka talinaysa aan warqad u dirsanno wafdi u dirsanno culimmadiina saasay kula taliyeen nimankaasu hay noo soo gurmadaan qaar baa waxay yidhaahdeen waayahay nimankaasu markay noo soo gurmadaan oo noo yimaadaan oo gaalada nala riixaan amay meesha naga qabsadaan iyagu ninkaasu marka sidii ninkii eh, faatimiga ahaay oo masar shalay eh, sheekh mustafa eh, muxaadaradiisii ku jirtay ninkaasu taariikh buu ka tegey isaguna wuxuu yidhi nimankaas muslimiinta ee muraabidiinta ah hadday yimaadaan oo inala difaacaan oo meeshaan naga qabsadaan anigu hadda ka biqi maayo inaan noqdo nin awrta u ilaaliya nimanka muraabidiinta awrtooda geley bay ahayn awrta u ilaaliyo ayaa iiga sharaf badan inaan alfonso oo ah boqorka ee faransiiska iyo gaalada aan doofaarada u ilaaliyo taasaa iga sharaf badan fiiri qofka marka ay xoogaa ku harsan tahay iimaana iimaan markuu ku harsan yahay wuxuu kala yaqaan inuu kala doorto oo ilaahay waafajiyaa gaalnimada iyo islaamka iyo iimaanka sharafta taariikheed iyo dullinimadu kala doortaa iyo xumaanta wuxuu yidhi doofaarada gaalka inaan u ilaaliyo hadduu ijabiyo doofaaradiisaan ilaalina isagaa addoon u noqona waxaa iga fiican inaan addoon mid muslima u noqdo sida saxdaayna waa saas adigu haddaad tabartaran tahay oo mar walba lagaa adkaanayo muslim almino addoon u noqo intaa gaal addoon u noqon lahayd haddiiba addoonnimo ay tahay addoonnimada muslimka ka fiican kan gaalnimada iyo kan doofaarka inaa ilaaliso laakiin inagu taas ma naqaano oo soomaalidu waxay leedahay mahmaah cajiib ah oo qabyaaladda iyo cunsuriyaddu ay keentay ya oo uu ku leeyahay ciil cadaab baa laga doortaa soomaalida ku mahmaada isku mahmaada bimacnaa qabiilkan hebel inuu aniga iga adkaado ama wax iga qaato cadaab baan ka xigaa waaye jahanamo inaan galaan ka xigaa war walaalow maxaa jahanamo u gelaysaa maxaa jahanamo kugu wataa adduunka waa la kala adkaadaa waana la kala noolaadaa wax weyn maaha marka dagaalkaas nimankii way soo gurmadeen wafdi baa loo diray muraabidiintii way yimaadeen yuusuf ibnu tashfiin nin la yidhaahdaa hogaaminayey oo amiirkii muslimiinta dhinaca maroko ahaa dagaalkaas wuxuu dhacay laba-iyo tobankii rajab afar boqol toddobaatan iyo sagaal waxaa la yidhaahdaa dadka taariikhyahanadaah dagaalka maalintaas dhacay afar boqol toddobaatan iyo sagaal andalosna waxay dhacday sideed boqol iyo sagaashan iyo shan afar boqoloo sano buu dib u dhigay sabab ugu ahaa andalos inaanay gacanta gaalada ku dhicin dagaalkaas ayaa sabab u ahaa saddex boqoloo kun ciidan ah buu keenay gaaladu keentay waxayna lahaayeen muslimiintan wax danbay noqonayan mal ilan duweylaadka dawaa'ifku way isdhiibeen ciidan boqol iyo kontona ah oo muslimiinta ah baa ka hortegay waxaa la leeyahay maalinta ciidankaas ninkii boqorka ahaa iyo xoogaa yar oo fardooliyo la socotay oo fakatay mooyaane saddexdaa boqol wax badani kama fakan saddex boqoloo kun waaye maydkoodiina waxaa la la yeelay baa leeyahay sida ahraamaadka masar ka dhisan maaragtay ahraamka bahalkan saddex geeska ah oo dhisan faraacinada dhistay buur bay noqotay maydkoodii taalada markaasaa dushooda korkooda uu ninkii ka addamayay ka addamay buurta intuu fuulay ayuu ka addamay maalintii dagaalkaasu laba maalmood ayuu socday maalinta saddexaadna way jabeen labada goobod oo taariikhda ah waxaan eh, ku darayaa sunada ilaahi subxaanaه wa tacaala mar walba waa sideedii abu bakr radi allahu canhu khaliifatu rasuuli اllahi sal اla alay slam markii xukunka uu qabtay muxuu yidhi wuxuu caddeeyey dastuurka iyo nidaamka uu ku soconayo dadka muslimiinta ahna dowladdoodu sida ay tahay <clears throat> mar kaleaan idin xusuusinaya khudbaddii abu bakar dhegaysta radia allahu canhu ama <clears throat> bacdu markii waa xamdi naqsaday ama bacdu ayuha الnaas fainii qad wulliitu calaykum walastu bikhayrikum waa markii horeyse horta kow madax baa la iiga kiin dhigay laakiin kan idinku khayr badan miihi buu ku leeyahay radia allahu canhu isaga oo ugu khayr badan ummadda bacda nebigeeda sala اllah alay slam saan ognahay wuxuu leeyahay macnaa culimmadu ay ku fasireen rag badan oo xukunka iiga fiican baa idinku jiri kara xagga xukunka maa xagga fadliga guud ahaaneed laakiin xagga xukunka ama dagaalka ama waxyaalaha la mid ah, ama cibaadada w rag iiga fiican baa idinku jiri karaa walastu bikhayrikum fain axsantu faaciinuunii haddaan wax hagaajiyo ikaalmaya oo ii kaalmaya wain asa'tu haddaan xumaan sameeyana faqawimuunii itoosiya nidaamka islaamku saas weeye dowlad ma jirto layska ayido calaa tuul layska ayido xaakim la yidhaahdo khalaas waxaas rabto sameey waa waa ku taageersannahay wax walba ma jirto adeer abubakar iyo cumar oo taagan mimbarka ayaa la yidhi waxaas iyo waxaas waa qalad ee joojiya baa lagu yidhi adigana waa lagu oranaa markii laga waayo muslimiinta arrintaasoo kale ya muslimiintu way jabeen ogow dawlad ma haystaan markaas oo ninka xaakimkaa u yidhaahdo dictator baana wax ila hadli kara ma laha wax wax ii sheegi kara ma laha wax isixi kara ma laha wuxuu daaco leeyahay oo addeecid leeyahay oo taageero leeyahay marka uu wanaag sameeyo markuu xumaan sameeyo waa la toosinayaa bilatii yaxsan baa leeya jooji waxaas wax sax maaha wuxuu yidhi abubakar hadalkii waa sii waday asidqu amaana waa inaan run ammaano ammaanadu waa run ammaano weeye runtu run baan idinkula dhaqno wاlkadibu khiyaana beentuna waa khiyaano dhan wadaciifu fiikum qawiyun cindii waa cadaaladii xukunku cadaalad buu ku dhisan yahay marka hore xorriyad iyo shura iyo latalis buu ku dhisan yahay oo amarka koowaad ah marka labaadna cadaalad buu ku dhisan yahay addaciifu fiikum qawiyun cindii kiina tabarta daran ama soomaalida afkeeda marka aan soo qaadno aan idhaahno reeraha aan hubaysnayn ah ama laangaabka ah idinku saa tiraahdaan ama tirada yar saa tiraahdaan kiina saasa oo la dulmiyo agtayda kan xoogga badan buu ka yahay buu yidhi agtayda aniga kan xoogga badan buu ka yahay xataa uriixa calayhi xaqahu ilaan xaqiisa usoo qaado in shaa allahu ilaahay idankiisa wاlqawiyu fiikum kan xoogga badan idinka agtiina aniga agtayda daciif buu ka yahay daciif buu ka yahay ma jiro qabiil odhan kara annagu waxaanu nahay reer hebel oo dawladin lagama adkaan karto ma jiro ma jiro ma jiro islaamku ma jiro ama tiro badnow ama saa isku sheegto landheere ahow ama wax ka badan ahaw dawlad kama adkid sanka inta lagaa tolaa dhulka lagu soo fariisinaa haddaad dulmi geysato qof haddaad disho waa lagaa qisaasi ka'inan man kaan xoola haddaad dhacdo waa lagaa qaali sankaa lagaa daloolin haddii kale dawlad islaam meeshaas ma taalo ضaciif xatىa aakhud alxaqa minhu in shaء allah buu yidhi kaasuu aniga daciif agtaydu ka yahay agtayda qawi kama aha agtiinuu qawi ka yahay khudbadda u fiirso alqawiyu fiikum laysa qawiyan cindii aniga agtayda qawi kama aha wey maanaha haddaan ahay anigu khaliifadii muslimiinta hadduu dulmi sameeyo xaqan ka qaadi laa yadacu qowmun aljihaada fii sabiili اllahi ilaa darabahum allahu bidul qowm kama tagaan jihaadka ilaa ilaahay dulli buu ku sallidaa waana tan haysata muslimiinta maanta walaa tashiicu alfaaxishatu fii qowmin qad ilaa camahum allahu bilbalaa qowm faaxishadu dhexdooda kuma faafto waa wixii shalay laga sheekeynaya waxaa nugu dhex faafaya faaxishada iyo xumaanta iyo zinada iyo khamrada iyo shiishada ya iyo shaydaanka shaqadiisa dhexdeenna markay ku faafaan oo la celin waayo cadaabkii baa soo socda ogow ilaa camahum allahu bilcadaab cadaabta adduunku waxyaalo badan weeye ha u malaynayn cadaab saaxiqo keliya inay tahay ma aha saaxiqo waa abaar waa daad waa ciqaab waa cadow cadaabta waxaa ka mid a ah cadow intuu ku qabsado ku gumaystaa sida hadda laynoo gumaysto nin aan quudkiisa haystan gaajo quudkiisa ma awoodo qamadigaaga ma awoodid faaxishaad samaynaysaa hay-adaha un ayaa isu imanaya oo nairobi ku kulmaaya ama xamar ku kulmaaya waxay leeyihin soomaalidu macluul bay u dhimanaysaa markaasaad adiguna xaflado eh, qashina dhiganaysaa oo faaxisho ah baad dhiganaysaa oo laga ninkinayo laga heesaay baad dhiganaysaa korkaagana waxaa la leeyahay macluul baa dadkaagi u dhimanayaan boqol kiiba siddeetan sagaashan laa tashiicu alfaaxishatu fi qowmin ilaa camahum allahu bilcadaab camahum allahu bilbalaa buu yidhi atiicuunii maa aطactu اllaha warasuulahu adeeca inta aan ilaahay iyo rasuulkiisa adeecayo faidaa casaytu اllaha warasuulahu falaa طaacata lii calaykum haddii aan ilaahay iyo rasuulkiisa adeeco طaaca idinkuma lihi adeecid idinkuma lihi waa khudbaddii abu bakr radia allahu canhu cumarna saasay ahayd marka waxaan kusoo khatimayaa warkayga cibrada ku sugan maanta soomaaliye haddii aad rabtaan sharaf iyo magac iyo dowladnimo sunnadaas ilaahay inaynu raacno maahine waddo kaloo inoo furani ma jirto waddo kaloo inoo furani ma jirto wallahi aladi laa ilaha kayru aayadihii aan ku bilowday ma maqlayseen suurat اlaxzaab maxaa ilaahay ku bilaabay nebiguu ku bilaabay alle subxaana wa tacaala yaa ayuha الnabiyu itaqi اllaah nebiga calayh الsalatu salaam baa la leeyahay nebi allow ilaahay ka baq oo maxay walaa tuطic اlkaafiriina wاlmunaafiqiina gaalo iyo munaafiq ha adeecin gaalo iyo munaafiq ha adeecin andalus waxay ku jabtay markay gaalo iyo munaafiqiin adeecday oo raacday madaxdoodii iyo dowladahoodii ila nebigu alay slat slaam waa xaakimkii dowladda wey marka maanka xaakim kasta oo muslima aayaddu way haysaa iyo qof kasta oo muslima oo fardi ah laakiin si gaar ah waxay u haysaa qofkii ummadda mas-uulka ah bay si gaara ah u haysaa gaal iyo munaafiqa addeecin baa leeyahay gaalkaana addeecin dibadda ka ah munaafiquna dhexdaaduu ku jiraa magacaaga weeye qabiilkaaga weeye ina adeerkaa waayo walaalkaabuu noqon karaa waana munaafiq maxaa lagu garan karaa munaafiqa calaamadihiisaa la addeeyey ida jaءaka almunaafiquuna qaluu nashhadu inaka larasuulu اllah wallahu yaclamu inaka larasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ittakhaduu aymaanahum junnata fasaduu can sabiili اllah inahum sa'a ma kanuu yacmaluun suuraddan buu ilaahay ku magacooda ku tilmaamay suurat atawba ayaad ka helaysaa magacyadooda wa minhum man caahada allaha lain aataana min fadlihi lanaصadaqana walanakunana min aلصaalixiin فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب wminhum wminhum waminhum waminhum su ilaahay u lahaa wuu qaawiyey munaafiqiinta qofkii qur-aanka yaqaanaa munaafiq wuu yaqaanaa muminna wuu yaqaanaa qur-aanka keliya idinku akhriya oo fahma marka haadeecin ee dadka ahlu sidqiga ah ee talada fiican ee culimada ah ee ahlu khibrada ah ee waayo aragga ah majliskaaga haddaad tahay nin hogaamiye ah ka soo buuxi iyagu ha kula taliyaan adaa caqligoodi caqligaagii baad caqliyo kale ku darsanaysaa waad ka faa'iidaysanaysaa way ku toosinayaan way ku hagaajinayaan way ku qurxinayaan ah, saas buu ilaahay subxana wa tacaala leeyahay gaalo iyo ah, waxoodan hadday isu soo kaalmaystaana tawakal cala allahi wakafaa billaahi wakiila ilaahay baa kugu filan marka muslimiintu eh, maanta cibrada inoogu sugan iyo casharka inoogu sugan andalus casharadaasaa ugu waaweyn ilaahay towfiiqdiisa hana waafajiyo rabbi subxaanah wa tacaala muslimiinta nasri iyo guul ha siiyo meel kastoo ay joogaan soomaalidan dhibkan ay ku jiraan ilaahay subxaanah wa tacaala ha ka qaado dhibkan ay ku jiraan ilaahay ha ka qaado cadaabta allah ka dulqaado fakhriga iyo saboolnimada allah ha ka dulqaado dhulkooda barwaaqo iyo nabadgelyo allah uga dhigo cadowga gudaha iyo cadowga dibaddaba allah ka hayo cid kasta oo dibindaabiyo iyo khiyaano la damacdana allaha ka celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda naseexa oo wanaagga u ahna allaha talada ugu dhiibo khiyaarteeda allaha talada ugu dhiibo ardaashana allah ka kaafiyo ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa dalkeenna iyo dadkeennaba allah kusoo dejiyo muslimiintao dhan allah naxariistiisa kusoo dejiyo allah u gargaaro muslimiinta reer falastiin allah u gargaaro muslimiinta reer khaza allah u gargaaro kuwa xariga ilaahay qabsada oo ku sugnaada allah ka dhigo xaqa allaha ku sugo diinta allah ku sugo iimaanka allah ku sugo qalbigooda sakiinada allaha geliyo qalbigooda sakiinada allaha geliyo cadowgooda yuhuudda iyo ciddii gargaartaba allaha jebiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kala qaybiyo ilaahay iyaga dhexdooda gaalada allah ha isku diro ilaahay ha isku jebiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha isku diro ilaahay subxaanahu wa tacaala dhagartooda iyo kaydkooda allah ku celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiintana allah ka badbaadiyo aamiin آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين